بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله الدرس الثامن درس سديدات بدء غزو الفرس waa duulaankii iyo dagaalkii ku bilaabmay ama lagu bilaabay nimankii reer furus ama reer faris kaanat dowlatu lfursi dowladdii faarisiintu waxay ahayd taxkuum mid xukunta faarisa dhulka faris la yidhaahdo waalciraaqa iyo ciraaq wamaa yujaawiruhumaa iyo dhulalka ku hareeraysan oo min bilaadilcarabi ka mid a dhulkii carabi ay deganayd fafi sanati thaaniyati cashrata min alhijra sanadii labiyo tobnaad ee hijrada dhexdeeda jahaza abuu bakrin abuu bakar waxa uu diyaariyey jeyshan ciidan taxta qiyaadati khaalid bni lwaliidi ciidankaasoo hogaamintiisa iyo taladiisaba loo dhiibay khaalid bin lwaliid oo abuu bakar uu dhiibay wa amarahu abuu bakar waxa uu khaalid amar ku siiyey bifatxi lubulla meesha ubullo la yidhaahdo oo deegaanadii ay ugu badnaayeen nimankaasi ama ay haysteen in duulaan lagu qaado oo la furto ubulladaasoo min min januubi alciraaqi ciraaq koonfurteeda ku taalla wajahaza waxaa kaloo uu diyaariyey jeyshan aakhara ciidan kale waa abuubakare taxta qiyaadati ciyaad bnu hanamin kitaabku hunmin buu qorayaa laakiin kutubta badidoodu magaca markay qorayaan waa ciyaad ibnu hanami ciyaad binu ghanam ninkaa la yidhaahda la yidhaahdo ayaa ciidankaa kalena uu madax uga dhigay wa amarahu waxaan u amray oo amar ku siiyey abubakar ciyaad bifatxi lmusabakhi musabakh meesha la yidhaahdo furashadeeda min shimaali alciraaq oo ku taalla ciraaq waqooyigeeda falamaa wasala khaalidun khaalid markii uu gaadhay xuduudalciraaqi ciraaq xuduuddeeda kataba waxa uu warqad u qoray ilaa hurmusa ninkii hurmus la odhan jiray waa caamililfursi waa ninkii matelayey ee badho saabka uu ahaa dowladda reer furus bilubulla ee ku matelaya meesha loo yaqaano ubulla waa halka uu ku socdo khaalid ee duulaanka uu ku yahay warqaddaa uu u qoray ku qornay aslim islaam taslam waad badbaadi doontaaye aw idfaci iljizyata haddaadan islaamayna jizyadii bixi wa ilaa haddii labadaa midnaba aad yeeli weydo falaa taluumanna ha canaananin ilaa nafsaka naftaada mooye cid kale faqad ji'tuka waxaan kuula imi oo ila socda biqowmin ciidan iyo dad yuxibbuuna almowta geerida jecel kamaa tuxibbuuna alxayaa sida idinku nolosha aad u jeceshihiin oo kale kuwo geerida u jecel ayaa ila socda oo aan la loodin karayne intay goori goor tahay iska soo islaam falamaa tasallama hurmusu ninkaa hurmus la yidhaahdaa markii uu gacanta ku dhigay kitaaba khaalidin warqaddii khaalid sabaqahu ila almaa dhinacii biyaha iyo ceelalka ayuu uga dheereeyey isagii ciidankiisuba isagoo xaqiiqsaday in lagu soo maqany fataqadama khaalidun khaalid baa soo dhaqaaqay mar haddii ninkii soo jawaabi waaye wa nashaba alqitaalu dagaalkii ayaa bilaabmay wa tabaarasa alkhasmaani labadii dhinacna mubaarase ayay sameeyeenoo way isu soo baxeenoo qoloba cid bay iska soo saartay intaanu dagaalku bilaabmin faxtadana khaalidun hurmusa khaalid bin lwaliid waxa uu waxa weeye markiiba gacanta ku dhigay hurmus ninka la yidhaahdo ixtidaan macnaa waxa weeye markiiba uu isku duubay wa waanuu dilay wa kasara jundahu ciidankiisiina waa jabiyey ah, darsigani waxa uu ku saabsan yahay weli waxaynu ku guda jirnaa khilaafatu abi bakrin radia allahu canhu wa ardaa abu bakr allah ka raali noqdo markii uu ka soo faraxashay qitaala almurtadiin wa maanic الzaka dadkii ridoobay rasuulku markii uu dhintay calayhi salaatu wasalaam iyo kuwii zakada bixinteeda diiday labadaa qolo la dagaalankoodii markii uu ka faraxashay ee uu ka adkaaday iyadoo ay hoggaaminayaan raggii aynu sheegnay hadday tahay musaylimatu lkadaab iyo alaswad alcansi iyo tulayxat alasadi oo saddexduba nebinimo sheegtay waayo iyagaa cududda ugu badan markaa wate way jirtay gabadh iyaduna soo baxday oo xilligaa nebinimo sheegatay markii dambena musaylimatu lkadaab ay isu tegeenoo dee ay isguursadeenba wixii ay wateen ay isku darsadeen laakiin saddexdaa nin baa marka ugu mu magac dheera ah. nin walbana waa laga adkaaday marka laga reebo ninkaa la yidhaahdo tulayxa oo isagu soo islaamay ciidankii muslimiintana ku soo biiray laakiin labadii ninee kale waa la dilay intaa kadib baa waxa uu bilaabay markaa abubakar sidii uu diyaarin lahaa ciidan duulaan iyo dagaal ku qaado oo soo furta dhulalkaa kale ee ku hareereysan jasiirat jasiirat alcarab marka wuxuu diyaariyey ciidan meelaha markaa taargidka uu saarayay waxaa ugu mudnaa ama ka kow ahay dowladdii nimankii reer faris ay hoggaaminayeen oo dee eraan iyo ciraaq qaybo ka midaba haysatay ilaa baxraynna xataa soo gaadhaysay meelaha qaarkood ayaa waxa weeye markaa dowladda ugu dhow ee cudud iyo ciidanba isbeday ay ahayd marka abubakar bakar radia allahu canhu wa ardaa haddaba wuxuu rabaa maadaama gudihii la hagaajiyey oo kacdoonkii iyo riddadii gudaha ka bilaabmay xal loo helo laga adkaaday ciddii towbad keentay mooye ciddii kale in arrintii rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka horeba uu waday oo ah dacwadda islaamka in la faafiyo laguna faafiyo bilxujaji waalbaraahiin wa kadalika bisayfi wasinaan ciddii ku qanci weyda waxusheegidda ayaa abubakar markaa uu sii bilaabay isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaga dayanaya waxaa markaa meelaha ugu mudan ay ahayd ciraaq iyo dhulalkaa ku hareeraysan oo markaa nimankii reer faris ay haysteen abubakar waxa uu diyaariyey laba ciidan ciidanka hore waxaa hoggaankiisa hayay khaalid binulwaliid oo si toosa u abbaaray ciraaq ciidanka qaybta labaadna waxaa hoggaaminayey almuhanna binu xaarihata ashaybaani oo xagga hore aynu ku soo marnay inay ka mid ahaayeen labadooduba raggii ah, ah, khulafada afarta ahi ay ka dhigan jireen hogaamiyayaasha iyo taliyayaasha ciidanka marka duulaan iyo dagaal la qaadayo almuhanna binu xaaritha marka hore isagu wuxuu duulaanka ku qaaday baxrayn oo xilligaa markaa dadkii joogay ay ridoobeen oo diintii islaamkaba ay ka baxeen markii rasuulku uu dhintay calayhi salaatu wasalaam qaybtaa markii uu markaas soo dhammeeyey ee nimankaana uu ka soo adkaaday ayaa almuhanna binu xaaritha abubakar buu ka dalbaday in loo ogolaado ciraaq inuu ku duulo isna oo ciidanku aanuu soo noqone oo hore u socdo markaasaa waxa weeye uu ku biiray waa almuhana binu xaarie khaalid bin waliid isaga ka amar qaada baa lagu ku biiro saasaa markaa waxa weeye uu tegey waxaa jiray ciidan labaad oo abubakar uu diray oo kaa khaalid binulwaliid barbar socda waxaana hogaaminayey ciyaad binu hanam alfihri ninkii lo odhan jiray ayaa hogaaminayey haddaba markii labadii ciidan ee almuhanna binu xaarisa iyo kii khaalid ay isku biireen waxaa markaa ay halkaa ka galeen dagaallo waaweyn oo culculus ayay galeen waxaana markaa ay furteen magaaladii ugu weynayd markaa ee la odhan karo eeriyada ciraaq iyo hareeraheedaba iyadaa caasimadu ahayd iyo halka looga taliyo ee dowladda faris farisiintu halka ay joogaan ma nimanka reer furus magaaladii ugu weynayd ee talada iyo hoggaamintuna waxa weeye ay taallay ayaa markaa uu khaalid furashadeeda bilaabay intaanu markaa furanin warqad buu u qoray ninkii hogaaminayey ama badho saabka u ahaa ama caamilka u ahaa dowladda ee matelayay deegaanada marka la eego warqaddaasi waxay tilmaamaysaa amaba ay ka warbixinaysaa ninkaasi waajibka saaran oo laba arrimood midkood inuu kala doortaa inuu islaamo oo islaamnimada uu qaato si uu u badbaado maya inuu ogolaado jizye inuu bixiyo si uu u badbaado maanaa labadaa shay midunbaad ku badbaadaysa marka warqadaasi ayaa waxa weeye uu qoray ninkan la yidhaahdo hurmus wuxuu ahaa nin aada u dhib badan gaalnimadiisuna ay fogaatay muslimiintana nacayb badan u haya ilaa carabi xilligiisii ay ku maahmaahi jirtay markay qofka gaalka ah ka yaabaan akfaru min hurmusa war ninkani hurmusba uu ka gaalnimo daran yahay macnaa dee heerka ay waxa wey gaalnimadiisu ay gaadhay iyo nacaybka uu hayay waxa wey muslimiinta warqadaasi markaasi waxa uu u raaciyey sidoo kale abu khaalid warqaddaa uu qoray ninka saabka ahaa ee faris dee matelayey dhulalkaa ciraaq iyo hareeraheedana isagu dee ka talinayay xilliga waxa uu ku yidhi wailaa falaa taluumanna ilaa nafsak haddaad labadaa arrimood kala dooran weydo wixii kugu dhace kaaga yimaada naftaada weyn cid kalaha canaanan macnaa adaa isu qabo weeye waxaa kaloo uu raaciyey ragga la socday iyo ciidamada ilaa cadowgaaga markaad u hanjabayso awoodda aad tusayso waxba lalama haro wuxuuhi waxa ila socda rag geerida u jecel sida idinku noloshaa u jeceshay idinkoo gaalada inaad noolaataan baa jeceshiin oo adduunyada aydaan kaba teginba rag geerida sidaa u jecel oo doonayaba inay dhintaan baa ila socda marka intay goori goor tahay waxa weeye taladaa la qaado taladaa lagu siiyey wuxuu ku soo gebagabeeyey abuubakar warqadda uu qoray waqad acdara man andara wasalaam macnaha qof kuu digay cudurdaar uu kuu dhameeyey daloolaa iska ilaali halkaa caqabad baa kaaga imanayse halis baa kaaga soo socotee digniintaasi maxay ka dhigantay cudurdaar kuuma hadhin wey macnuhu haddaba ninkani halkii ay ka ahayd labadaa go'aan aan midkood inuu qaato markiiba wuxuu ogaaday in lagu soo maqay wuxuu markaa u diyaargaroobay dagaal inuu galo weliba wuxuu isi meelaha ugu fiican iyo istraatiijiyadda ugu horey muslimiinto meelihii biyaha laga dhaansanayay ceelalkii ceelalkiibuu ka horreeyey xaggaasuu sii qabsaday markiiba si waxa weeye uu qaybtaasi isagoo isla dee malaha markay haraadaan ay biyalaani ku dhacdo way jilci doonaan waanaad ka adkaan karta markaa duulaan baa halkaa ka dhacay waxaana dagaalkaasi loo yaqaanaa mawqicatu daati salaasil mawqicatu daati salaasil ayaa halkaasi waxa weeye ka dhacday waxaana magacaa loogu bixiyey waxaa la yidhi ciidamadiisi ninkani hawl badan buu ahaaye gebigooduba uu isku xidhxidhay si aanay u kala yacyaacinde oon loo ordi marka mid walba ka kala loogu sii xidhay silsilad iyo katiinad si loo dagaalamo waa in iyagoo isku xidhan haddana ay u dagaalamaan marka sidaa ogeed baa waxaa loo bixiyey mawqicatu daati asalaasi dagaalkaasi marka waxa uu ku bilaabmay almubaarasa mubaarasadii iyo in waxa weeye dee la isu soo saaro ciidankii labada daraf qolo waliba ay cid soo saarta marka hore marka khaalid oo hogaamiyihii ciidanka ahi isaga laftiisaaba mubaarasadii usoo baxay waayo nin ishuba oo dagaalyahan ah oo khibraddeeda leh ayuu dee ahaa aadna u dhiiran qoladii kalena isla kiibay soo saareen hogaaminayey markiiba khaalid wuu isku duubay ninkiio qudhuu ka jaray waanu waxa weeye ka adkaaday ciidankiina sidaasay ku jabeen nimankaasi ay wateen kaana dowlat lfurs fursi dowladdii faris waxay ahay taxkumu mid xukunto oo ka talisa farisa walciraaqa dhulka faris la yidhaahdo iyo ciraaqba wamaa yujaawiruhumaa iyo dhulalka ku hareereysan oo min bilaadilcarabi ka mida dhulkii carabi ay degnayd fa fi sanati aaniyati cashrata min alhijra sanadii labiyo tobnaad ee hijrada dhexdeeda jahaza abuu bakrin abuu bakr waxa uu diyaariyey jeyshan ciidan taxta qiyaadati khaalid bni lwaliidi ciidankaasoo uu hoggaaminayo calankana uu u sido khaalid bin lwaliid wa amarahu abubakar khaalid waxa uu ku amray bifatxi lubulla ubullo meesha la yidhaahdo oo min januubi lciraaqi ciraaq koonfurteeda ku taalla in la furto waana caasimadii markaa dowladdii nimankaa reer faris ay waxa weeye deganaayeen gaar ahaan qeybtooda waxa weeye dee dhulalka carbeed soo xigta wajahaza waxa uu diyaariyey waa abubakare jeyshan aakhare ciidan kale taxta qiyaadati ciyaad bni hanamin ciyaad binu ghanam saxaabigii ama ninkii lo odhan jiray iyadoo uu hogaaminayo wa amarahu waxa uu ku amray bifatxi lmusabakhi inuu soo furtay isna magaalada loo yaqaano musabakh oo ah min shamaali lciraaq ciraaq waqooyigeeda walamaa wasala markii uu gaadhay khaalidun khaalid xuduud alciraaqi ciraaq xuduudeedii markii uu gaadhay magaaladii uu socdayna aanay wax badani kaa xigin kataba ilaahu lmusa ninkii hurmus la odhan jiray oo ahaa caamil lfursi dowladda faris ninkii waxa weeye badho saabka u ahaa ama matalahayey bil ubulla meeshaa ubullo la yidhaahdana fadhiyey ayaa waxa uu u qoray khaalid warqad odhanaysa aslim islaam taslam waad badbaadiye aw idfaci ljizya ama jizyadii bixi oo islaamnimo haddaad dunto waxba ha qaadane jizyada bixiyo ogolow wailaa haddii kale falaa taluumanna ha canaanan ilaa nafsaka naftaada mooye cid kale faqad ji'tuka waxaan kuula imi oo aan wataa biqowmin ciidan yuxibbuuna almowta geerida jecel kamaa tuxibbuuna alxayaa sida idinku aada nolosha u jeceshihiin oo kale falamaa tasallama markii uu gacanta ku dhigay hurmusu hurmus ninkaa la yidhaahdo kitaaba khaalidin kitaaba khaalidin kitaabkii khaalid oo warqadii sabaqahu ila alma kamuu jawaabin warqadii markiiba ciidankiisii buu diyaarsadayo halkii biyaha iyo togo ay marayeen baa ciidankiisiiba uula kacay fataqadama khaalidun khaalidna waa soo dhaqaaqay oo magaaladii buu soo abaaray iyo halkii ciidankaasi ay fadhiyeen wa nashab alqitaalu dagaalkiina waa bilaabmay wa tabaarasa alkhasmaani labadii qolo iyo labada daraf waa muslimiintii iyo gaaladii baa mubaaraso sameeyeyoo qolo waliba cid bay soo saartay faxtadana khaalidun khaalid baa wuxuu isku duubay hurmusa ninka hurmus la yidhaahdo wa qatalahu waanuu dilay wa kasara jundahu ciidankiisina sidaasuu ku shabiyey as'ila maada kaanat taxkumu dowlatu lfursi dowladdii farisiintu ama reer faris intay xukumayeen fii ayi sanatin bada'a gaswaha sannadeebaa ay ku bilaabantay ama uu bilaabmay dagaalkii lagu qaaday waman qaada jeysha fatxihaa ciidankii furtay ciraaq iyo intii ay reer faris ka talinayeen gaar ahaan dhulkii carbeed yaa hogaaminayay ciidankaa furtay udkur waxaad sheegtaa khulaasatan khulaaso ka sheeg can qitaali khaalidin fii januubi alciraaq dagaalkii uu ku qaaday waxa weeye khaalid ciraaq koonfurteeda ee magaalada ubullo la yidhaahdana uu ku qabsaday ninkii matalayay nimankaa reer farisna uu ku dilay addarsu taasic cashirka sagaalaad futuuxaatu khaalid ibni lwaliidi bilciraaq waa furashooyinkii khaalid binulwaliid uu furtay ciraaq meelihii kale u hadhsanaa lamaa calima markii uu ka warhelay amaba uu ogaaday melikulfursi dowladdii reer faris ninkii boqorka ka ahaa biqatli hurmusa hurmus oo badho saabkiisii ah markii uu ogaaday in la dilay akhada wuxuu bilaabay oo uu gudagalay yujahizu inuu diyaariyo jayshan ciidan bacda jayshin ciidan kale dabadi macnaha marba ciidan buu soo diyaarinayo ciidamo kala duwan oo istaba socda oo iska daba imanaya ayuu diyaariyey liqitaali lmuslimiina si ay ula dagaalamaan muslimiinta wa khaalidun khaalidna yahzimuhum waa jabinayey wayantasiru calayhim waanuu ka guulaysanayey oo libintu muslimiinta dee raacaysa marba ciidan u soo diraba wamakaa khaalidun khaalid waxa uu ku nagaayo ku sugnaa fi lciraaqi ciraaq sanatan wa shahrayn sanad iyo laba bilood adkhala waxa uu geliyey intaa uu joogay halkaa fii quluubi lfursi nimankii farisiinta ahaa quluubtooda wuxuu geliyey alrucba argagax waftataxa waxaanuu furtay kaiira min bilaadihim in badan oo ka mida ah dhulalkii ay ka talinayeen fa minhum waxaa ka mid ahaa haddaba dadyowga man aslama qaar islaamay wa minhum waxaa kaloo ka mid ahaa man radiya qaar ku qancay bidafci اljizya inay bixiyaan jizyadii gaalaba ha ahaadaan oo wacaasha fii bilaadihi deegaanadoodiina ku noolaa aaminan iyagoo aamina muma'inan yani iyagoo xasiloon wa ahamu lmuduni waxaa ka mida magaalooyinka yani waxa waa ahamu lmuduni dheh waxaa ugu muhiimsanayd magaalooyinkii allatii taasoo iftataxahaa uu furtay khaalid alxiiratu alxayratuna waa qoran tahay waa caasimatu carabi alciraaqi carabtii ciraaq deganayd caasimadoodi fa waxa uu ka dhigtay khaalid magaalada markii uu furtay maqaran lahu saldhig markazan iyo xarun si ay ugu noqoto liljuyuushi alislaamiya ciidamada muslimiinta meel looga taliyo ayaabuu ka dhigay uma dabeetana saara khaalid waa socday bijeyshihi ciidankiisii isagoo hogaaminaya ayuu dhaqaajiyey ilaa shimaali alciraaqi xaggaa iyo waqooyiga ciraaq fa saacada dabeeta wuxuu caawiyo gurmaduu u noqday ciyaad bna hanamin waa ciidankii uu u diray marka hore abubakr shimaal alciraaq iyo musabakh inay soo furtaan fasaacada saacada waxa uu markaa gurmad iyo gargaar u noqday khaalid ciidankiisaasi ciyaad bna hanamin cala alfatxi furashada meelihii ay furanayeen wa kataba waxaan u warqado u qoray waa khaalide ilaa cumaali lfursi dhammaan badhasaabyadii matalayay dowladda faris ayuu warqada u qoray yuhadiduhum isagoo u hanjabaya oo wayundiruhum u digaya walam yatacarad khaalidun khaalid umuu banbixin fii jamiici waqaa'icihi dhammaan duulaamadii iyo dagaaladii uu galay lilfallaaxiina dadkii falatada ahaa bisuu'in wax dhibaato ah kumuu samayn bal taa iskaba dhaafe kaana waxa uu ahaa yucaamiluhum mid kula dhaqma bira'fati naxariis wa yamnacu canhum waxaanuu ka difaaci jirayba caduwahum cadowgooda kusoo duulaya darsigan sagaalaadi eh. wuxuu yahay uun mid sii xoojinaya ama sii faahfaahinaya dersigaa ah hore khaalid bin اlwaliid radia allaahu canhu wa ardaah ciraaq markii uu tegey meelihii loo diray oo ubulla ay ugu weynaydna uu furtay ciidamadii meelaha iyo eeriyada ku sugnaayee faris reer faris ay lahaayeenna uu ka adkaaday waxaa markaa uu bilaabay inaan u joojinin furashada iyo duulaanka uu qaadayo ilaa ciraaq inteedii badnayd ama magaalooyinkeedii waaweynaa waxa weeye uu furtay oo magaalada xayran la yidhaahdo oo ahayd magaaladii ugu weyneydee carabtii reer ciraaq ay deganaayeen ayaa waxa weeye gacanta uu ku dhigay waxaanuu weliba ka dhigay goob iyo xarun uu ka hogaamiyo oo looga taliyo ciidamada muslimiinta yani saldhig buu ka dhigtay meelaha qaarkood waxay duruuftu ku khasbaysay khaalid maadaama ciraaq ay tahay meel webiyo waaweyn leh in xaaladaha qaarkood ciidanka duuma lagu daabulo oo la saaro si dhinaca kale webiga ay duulaan ugu qaadaan oo ay usoo furtaan magaaladan xayro la yidhaahdo waa mid ka mida ah magaalooyinkii ugu adkaa xagga marka la eego difaaca afar dhufays baa ku wareegsanaa oo mid waliba uu yahay mid baaxadiisa iyo culayskiisa leh laakiin khaalidumuu joojine marba wuxuu dhinac kaga yimaadaba waa ka adkaado magaaladii isagaa furtay oo la wareegay khaalidintaa kumuu gaabsan markii waxa weye magaalooyinkii koonfurta ciraaq u badnaa iyo dhulalkaa uu qabsaday wuxuu markaa isku dayey inuu haddana waqooyiga ciraaq u wareego si halkaa waxa weeye uu u caawiyo ciidankaa uu hogaaminayo ciyaad binu ghanam oo aynu hore usoo marnay inuu ahaa ninkaa loo diray shimaal alciraaq galbeed eh, waqooyiga ciraaq kadibna wuxuu ka caawiyey meelihii u baahnaa in la furto oo dhan ayaa waxaya uu furtay khaalid bin waliid waxyaabaha cajiibka le uu ku sifaysnaa waxaa ka ah intii ciraaq uu joogay ee dee uu sameeyey dadka iska beera falatada ah ee beeralayda ah ee iyagu aan war kaba haynin wax dhibaataa umu geysan jira beerahooda ha iska qotaan duulaanna kumuu qaadi jirin dagaal kumuu qaadin xoolahoodii kamuu qaadan muu odhan islaam ama jizye bixiya waa la iska daayay macnaha si wanaagsan oo dabacsan buu ula dhaqmay ilaa markii dambe qaar badan iska soo islaameenba iyagaa iskeenay qaarkood marka khaalid bin waliid waxa weeye meelo badan oo ciraaq ayuu furtay oo koonfurteeda iyo waqooyigeedaba leh lamaa calima markii uu ogaaday melikulfursi furs ama reer faris boqorkoodii markii uu ka war helay biqatli hurmusa in waxa weeye ninkii hurmus la odhan jiray ee badho saabka u ahaa la dilay akhada wuxuu bilaabay boqorkaas yujahizu inuu diyaariyo jeyshan ciidan bacda jeyshin ciidan dabadi macnaa marba ciidan buu keenaa mid kaleu ka daba keenaa inta uu keenana ganbaa laga dhigay ilaa laga dilay soddon kun oo askari khaalid baa ka dilay iyo muslimiinta liqitaali muslimiina si muslimiinta uula dagaalamo wa khaalidun khaalidna yahzimuhum waa jebinayey mar walba wa yantasiru calayhim waanuu ka guulaysanayey wamakaa khaalid khaalid waxa uu ku nagaa fi lciraaqi ciraaq dhexdeeda sanatan wa shahrayni sanad iyo laba bilood adkhala waxa uu geliyey intii ciraaquu joogay fii quluubi lfursi nimankaa farisiinta quluubtooda alrucba argagax ree faris macnaa way baqanayeen ilaa ciidankay soo diraanba waa kan kallayn ee gam ka dhigayeen waftataxa waxaanuu furtay kaiiran min bilaadihi meelo badan oo dhulkoodii ka mid ah fa minhum haddaba waxaa kamid ahaa man aslama dadyowgaa qaar soo islaamay wa minhum waxaa kaloo ka mid ahaa man radiya bidafci iljizya qaar ku qancay oo raali ku noqday jizyadaa inay bixiyaan oo wacaasha fii bilaadihi deegaankiisana iskaga noolaa aaminan xaaluu yahay mid aamina oo nabadgelyo ku haysta mumainan oo xasilooni ku haysta wa ahamu lmuduni magaalooyinkii waxaa ugu muhiimsan allatii taasoo iftataxaha uu furtay alxiiratu alxayratuna way qorantay waa caasimatu carabi alciraaqi ciraaq carabtii deganayd xaruntoodii iyo caasimadoodii weeye fajacalahaa waxa uu ka dhigtay khalid maqaran lahu wuxuu ka dhigtay saldhig markazan wuxuu ka dhigay maxay mise markazan buydi qoraya miyuu raacinaya muu raacinaya ah, wa markazan baa sax wow la raacay kayguma raacinaya iyo waxa weeye xarun liljuyuush alislaamiya laga hago lagu hogaamiyo ciidamada muslimiinta uma dabeetana saara bijeyshihi ciidankiisiibaa ayuu la dhaqaajiya u kaxaystay waa khaalide ilaa shamaali lciraaq ciraaq waqooyigeeda fasaacada wuxuu caawiyey oo gurmad iyo gargaarba uu noqday ciyaada bni anamin ciyaada bna hanamin waa ninkaa hogaaminaya ciidankii marka horeba loo diray shimaal alciraaq waxaanu ka caawiyo ka garab siiyey cala alfatxi furashada meelihii magaalooyinkii waqooyiga ciraaq ku yaallay wa kataba waxaanuu u qoray waa khaalide ilaa cumaali lfursi nimankii barasaabada uu ahaa faris iyo dowladda ayaa waxa uu u qoray waraaqo yuhadiduhum isagoo u hanjabaya oo wayundiruhum u digaya walam yatacarad khaalidun khaalid ulamuu imanin fi jamiici waqaa'icihi dhammaan dhacdooyinkii iyo duulaamadii uu qaaday lilfallaaxiina beeralaydii bisuin wax xumaana ulamuu imanoo kulamuu dhaqmin bal waxa uu ahaa yucaamiluhu mid kula dhaqma bira'fati naxariis wa yamnacu canhum waxaanuu ka difaaci jiray caduwahum cadowgoodii as'ila maadaa facala meliku fursi bacdamaa balagahu qatlu hurmusa muxuu sameeyey ninkii boqorka ka ahaa dowladda furus ama faris markii uu ogaaday badhasaabkiisii la dilay kamdalla khaalidun bilciraaqi khaalid inta leg buu ciraaq ku sugnaayuu joogay maa hiya ahamu lmuduni alatii istawla alayha magaalooyinka uu la wareegay khaalid ee uu qabsaday ta ugu muhiimsani maxay ahayd maadaa facala muxuu sameeyey khaalid bacda fatxi lxiira magaalada xayra laydhaa markii uu furtay tallaabada labaad ee uu qaaday maxay noqotay kayfa kaana yucaamilu lfallaaxiina sidee khaalid uu ula dhaqmi jiray nimankaa beeralayda ah fii waqaa'icihi duulaamadii dagaaladii uu qaaday هنا نكتفي وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما